bismi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllهma وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعdu fayqulu الإimam abu ibrahim الmuzani عalayh raxmat اllah wyuqalu bfadlhm wyudkaruuna bmaxasini afcaalihim wnumsiku can اlkhawd <coughs> فيma شhجر بynهم فhm khiyاar أهli الأرض bعda نبيهم اrتضاهم الله لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه فhm أئمة الدين وأعلاam المسلمين فرحمة الlahi عlيهم أجمعين wuxuu ka hadlayay صaxaabada ridوaan الlahi عalayhim iyo ahlu sunnuhu waxay ka qabaan wuxuu yidhi markuu ka soo hadlay afartii a'immadii khulafadii afartaha ee saxaabada ugu fadli badnaa kadibna wuu ku xijiyey tobankii jannada loogu bishaareeyey lixdii soo hadhay markii afarta hore laga reebo ayuu marka saxaabadii si guudbu marka uga hadlaya wa yuqaalu waxaa la dhihi buu yidhi oo la ictiqaadinayaa bifadlihim saxaabada fadligooda wayudkaruuna waa la sheegayaa bimaxaasini afcaalihim ficilyaalkooda kuwoodii wanaagsanaa baa lagu sheegayaa wanaaggii ay sameeyaan wa numsiku waan ka gaabsanaynaa cani ilkhawdi mukhuurasho ama dhexgelid fii maa shay dhexdii la galo shajara dhex maray baynahum saxaabada dhexdooda wixii iyaga dhexdooda dhacay ee dhex marayna inaan mukhuuranno oon dabaallanno dhex gallo waa ka gaabsanayna fa hum saxaabadu khiyaaru ahli l ardi dhulka ee dadkiisa kuwa ugu akhyaarsan wey bacda nebiyihim nebigooda gadaashii sal alla lay wasalam irtadaahum ullahu ilaahay baa uga raali noqday oo u doortay lisuxbati nebiyihi nebigiisa la saaxiibidiisa iyo inay ardo u noqdaan wa jacalahum alla wuxuu ka dhigay ansaaran hiileyayaal lidiinihi diintiisa diintiisa kuwa u hiiliya na ilaahay wuu ka dhigay tabaaraka wa tacaala fahum iyagu a'imatu ddiini waa diinka madaxdiisii weeye wa aclaamu lmuslimiina muslimiinta mxuu ahaayey aclaamtoodii wey bimacnaa kuwoodii muuqday ee hor socday ee la fiirsanaya wey macnaha faraxmat ullaahi allaha u naxariista alle calayhim korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantoodba saxaabadii nabiga sal lla lay wasalam si guud ee dadkii rumeeyey ee nabiga raacay sal alla lay wasalam ee garab istaagay ee sidaa ku dhintay diinta ka laabanin dhammaantood waa dad ammaanan waay fadligooda iyo ammaantoodana qur-aanka kariimka aayado fara badan buu ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina اtabacuuhum bإxsaani radia allahu canh yacni muhaajiriintii hore iyo ansaar iyo intii dib ka raacdayba ilaahay baa raalli ka noqday jannuuna ilaahay u yaboohay tabaaraka wa tacaala sidoo kale allah tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay inuu ka raalli noqday raggii saxaabada ahaa ee baycatu ridwaan nabiga la yani wax weeye la joogay ee ballantaa wax ka galay sida fii suurati allah tabaaraka wa tacaala uu ku sheegayo laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara markay geedka hoostiisa ballanta kugula galayeen ilaahay baa raalli ka noqday oo dad ilaahay raalli ka yahay bay ahaayeen taqriiban waa xudaybiye weeye waa sanadkii lixaad weye taqriiban kun iyo dhowr boqoloo nin bay markaa ahaayeen saxaabadaas meeshaa nebiga sal alla alay wasalam beecada kula galay beecatu ridwaan beder oo kale waa ka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleh raggii ka qayb galay xadiidka fi saxiix yidhi alla tabaaraka wa tacaala wuxuu siiyey dadkaas beder ka qayb galay wax ay sameeyaan bacda beder inuusan ilaahay tabaaraka wa tacaala u qabanayn ah, ilaahay wuu daalacday kadibna janna u waajibiyey alla tabaaraka wa tacaala marka reer beder bay ahaayeen oo ka horreeyey baycaturidwaan saxaabada si guud adilada kusoo aroortay aad bay u fara badan tahay qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah sidoo kale aayadda rabbi ilaahi tabaaraka wa tacaala muxamedun rasuulu ullah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaquuna ila akhiri alaayaat ilaahay waa ammaanayaa tabaaraka wa tacaala aad buu ammaanayaa marka ilaa heer waxa ay aayaadka qur-aanka kariimkii tilmaamayaan ee saxaabada nebiga sal alla alay wasalam ee cidda necab cidda necab oo wax ka sheegaysa oo caayaysa waxaa laga fahmaya ayadaha qur-aanka inuusan muslim ahayn alla tabaaraka wa tacaala dadka muslimiinta ahee fayga wax ku leh fayga waa xoolaha gaalada laga soo qabsado ay gaaladu ka cararaan markii la qaybinayey muslimiinta waxaa loo qaybiyey saddex qaybood fii suurati alxashri waxaa la yidhi lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim qoladaasi waa muhaajiriintii waxaa lagu xijiyey waaladiina jaa-uu min bacdihim waaladiina tabawa'uu addaara waaliimaana min bacdihim min qablihim yuxibuuna man haajara ilayh waa ansaar waay walaalahoodii usoo hijrooday bay jecel yihiin waxaa saddexeeya waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wliإkhwanina aladiina sabaquuna bاliiman wla tajcal fi quluubina gila liladiina aamanuu yacni qoladaasi kuwa ka dambeeya waxay u ducaynayaan walaalahoodii ka horreeyey oo ilaah u dembi dhaaf bay leeyihiin annaga iyo walaalaha annaga inaga horreeyey qalbiganaga ha u gelinin xiqdi allow ha u gelinin marka saxaabadii baa u horreeya ducadaasi cidda loo ducaynayo marka waa saddex inuu muhaajir yahay iyo inuu ansaari yahay iyo inuu ka dambeeyo u ducaynayo aaway qolo saddexaad marka qolo oo habaaraysa ama caayaysa ma jirto lama sheegin waayaadka uu daliishanaya imaamu maalik caleyh raxmatullahi iyo a'imo kale inaynan raafidada nimanka saxaabada caayaayey inaynan fayga muslimiinta wax ku lahayn aayadda kale sidoo kale fii suura yani wax weye hadda aan akhriyaynay iyadana waxay u deliishadaan imaam maalik iyo aimo inay gaalo yihiin qolyadaa saxaabada wax ka sheega ee saxaabada cuqdada u hayee xiqdiga u hayee nacab inaysan muslimiin ahayn iyadana wuxuu u deliishay imaam maalik kalena waa uga dambeeyeenoo way ku raaceene aayadda rabbi ilaahi tabaaraka wa tacaala wamahaluhum fi linjiili kazarcin akhraja shaط'ahu faaazarahu faاstaklada faاstawى calى suuqih yucjibu الzuraaca liyagiida bihim اlkufaar liyagiida bihim alkufaar yacnii say nebiga ugu garab istaageen sal alla alay wasalam baa waxaa laga dhigay sidii geed geed mataan ah uu garabkiisa ka dhashay oo isxoojiyeen marka nebigay xoojiyeen oo garab istaageen waxaa laga dhigay marka garab istaagooda waxay ka cadhaysiinaysaa oo ka xumaanaya oo ku nacaya waa gaalada marka wuxuu leeyahay imaam maalik nimanka nebi maxamed saxaabadiisii necab oo ka xun wax ka sheegaya inay gaalo yihiin waxaa ku tusaya liyaqiida bihim alkufaar leanna saxaabada kayd iyo cadho iyo nacayb iyo waxaa u qaada gaalo unbaa u qaada sidaasuu marka tilmaamaya marka saxaabadu ummadda ummadda nebiga sal alay waslam waxay ku leeyihiin fadli weyn sababta waxa weeye diintan inay heerkan soo gaadho ina soo gaadho oo ayagaa sabab u ah dhiigoodii dadaalkoodii wakhtigoodii juhdigii ay bixiyeen baa sabab u ah inay diintu faafto oo caalamka gaadho oo innaga ina soo gaadho sidaas way macanaha marka ummadda dhan baa waxay ku leeyihiin fadli ku wabitaali in loo duceeyo wa oo muxuu ahaay sidaa ilahay buu u sheegay tabaaraka watacaala rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan xiqdi iyo eh, xumaan iyo wax ka sheegna ma istaahilaan saxaabadu ridwanullahi calayhim wuxuu yidhi marka wayuqaalu bifadlihim fadligoodaa la sheegaya wanaaggooda dad wanaagsanin ahaayeenoo fadli lahaabaa la ictiqaadinaya waana la sheegayaa w wayudkaruuna waa la sheegayaa bimaxaasini afcaalihimna waa lagu sheegaya yani afcaashooda wanaaggeedii oo aan la tira koobi karayn oo ay ugu weyn tahay inay nebi maxamed saaxiib u ahaayeen nebi maxamed sal ly wasalam inay saxaabadiisa ahaayeen oo ay ardadiisa ahaayeen oo ay rumeeyeen oo ay garab istaageen oo xoolahoodii iyo naftoodii ku bixiyeen yani wax weeyaan maxaasiintoodii baa la sheegaya maxaasin afcaalihi wanumsiku waan ka afaysanaynaa ama waan ka gaabsanaynaa canilkhawdi dhexgelid fii maa shajara wixii dhex maray baynahum saxaabada dhexdooda mas'ala meeshaa lagaga hadlayaayo saxaabada ridwaanullaahi calayhim dhexdooda xaaladaa maray markuu nebigu geeriyooday sal alla lay wasalam oo ay xilkii qabteen abubakar xilligiisii wax dhiba ma jirin saxaabada dhexdooda xilligii cumarna wax dhiba ma dhicin cuhmaan markii la dilay dilkii cuhmaan baa wuxuu abuuray fitna abuuray markaan soo sheegnay marka waa lagu kala jabay nimanka dilayna waxay ahaayeen baan soo sheegnay inay ahaayeen niman thuwaar ahoo la soo kiciyey oo iska qawqaa'iyiin oo qaar khawaarija iyo qaar la khalday iyo qaar iska zanaadiqohoo diin la'aana iyo waxuun isku dhex jiray ahaayeen laakiin hal muhiimada ka dhexayso in khaliifka la dilaa khaliifkii markii la dilay xilkiisan xilkiina loo cali uu la wareegay ee lala mubaayacooday nimankii huwaartahay ee cuhmaan dilay ciidankii bay ku darmadeen yacni waa niman xoog badan oo maba sahlanaba waxba lagama qaban karayo marxaladan hore marka ciidamadii bay ku darmadeen ciidamadii markay ku darmadeen ayaa marka ciidamadii cali khaasatan bay ku darmadeen oo ka mid noqdeen waana xoog badan yihin oo ciidamadoo malaha iyagaa u xoog badanba nimankii marka ree sham oo mucaawiye u yahay amiir u yahay mucaawiyena saan soo sheegnay darsi hore ku sheegnay cumaan bay isxigeen ree sham iyo mucaawiye iyo reer bani umaya waxay dalbadeen in nimankii cumaan dilay ee dhiiggii cumaan laga raadiyo oo la qisaaso markii taasu dhacda kadib baan annagu beecada gelaynaa bay dheheen waa mucaawiye iyo reeshan ayib halkaasaa marka waxoogaa is-afgaran waagu ka dhacay arrinta meeshaa ka bilaabatay iyo dhiiggii cuhmaan raadintiisa intaan mucaawiye la gaadhin waxaa ka horraysay dilkii cuhmaan waxaa ka kacay zubayr iyo muxuu ahay talxa iyo caaisha marka dhiiggii baan raadinaynaa bay dhaheen ka yimaadeen kuufay tageen dagaal umayna soconin iyaga laakiin waxay eh, dadaal ugu jireen in dhiiggii cumaan la helo sidaa waxaa ku dhacay dagaalkii jamal oo saxaabadu iyagoo labada dhinac midna uusan dagaal ku tala gashanayn ayaa waxaa isu mariyey oo dagaalka sabab u noqday nimankii cuhmaan dilay oo ciidanka ku dhex jira ciidamadii oon kala fogeynba bay iyagu dagaalkii bilaabeen kadibna dagaalku hadduu bilowdo wax waaya meeshaasi marka waxa weye dagaalkii jamal baa dhacay dagaalkii jamal markuu dhammaaday kadib oo cali uu ku kaga adkaaday qolyihii ka soo horjeedayna wakhti kadib haddana dagaalkii sifiin baa dhacay oo saxaabada dhex maray iyo mucaawiya dhinaca iyo cali bn abi aalib iyo dadka intooda kaleo la socda dagaalkii sifiin baa marka dhacay kulli waxay ku salaysan yihiin dagaaladaasi waa marka ijtihaad bay ku salaysan yihiin oo cali oo ijtihaadkiisu yahay war khaliifkii wey waa dowladdii waa madaxii daacada soo gala oo beecada gala oo dowladdii ha isku hagaagto oon xoogaysanno oo markaa kadib nimankii gacanku dhiiglayaasha ah ha la raadiyo oo sidaa dhiiggii muxuu ahay cumaan lama duudsin karee dhiiggii cumaan sidaasi muxuu ahay xaqii ha lagu gudo hadda intaynu kala jabannahay lama xaqiijin karo wixii waxay u baahantah awood bay u baahantah roorta dowladdii ha laysku dubarido cali bn abi aalib ijtihaadkiisu halkaasu ku wajahnaa isaguna khaliifku ahaa reer shamna waxay iyaguna yani waxa weeye e, masalada ka fiirinayeen iyadoo nimankii cuhmaan dilay ay ciidamada la socdaan oo ay cali ciidamadiisa ka mid yihiin in aan beecada soo gallo oo aan dowladda ka mid noqonno yacni waxa weeye sidaasi waxaa ku imaanaya dhiiggii cumaan inuu meesha ka baxo saas daraaddeed marka koowaad horta dhiiggii xaqii la xaqiiji marka kadib annaga waa diyaar baanu nahay waa imaanaynaa beecadana waa gelaynaa adugu halkaasay arrintu marka ismaan dhaafku ka dhashay dagaalkii sifiinna sidaasuu ku dhacay masaladaasi marka saxaabada dhex martay ridwaanullaahi calayhim ama dagaalkii hore jamal ha noqdo ama dagaalka sifiin ha noqdo wixii saxaabada dhexdooda maray waa ka gaabsanaynaa waa maxaa laga wadaa waa ka gaabsanaynaa waa ka gaabsanaynaa lagama wado arrintaas say u dhacday lama sheegi karo oo lagama sheekayn karo lagama wado oo taas waxaa diidaya kutubta culimmadii sunnada ay qoreen ayaa ka sheekaynaysa say wax u dhaceen yacani waxa weye asbaabta laysku khilaafay Eh, mxuu ahaay eh, natiijadu waxay ku dambaysay iyada taariikh ahaan waa wax qoran waay dhanka ma aha marka dhanka laleeyahay waa ka gaabsanaynaa dhanka laleeyahay waa ka gaabsanaynaa waxa weeye saxaabada wixii dhex maray in qaar ayaga ka mid a ah lagu duro oo qaar iyaga ka mid a ah cadaawad loo qaado oo qaar iyaga ka mid a ah diinta laga saaro oo qaar iyaga ka mid a la tacniyo oo diintooda iyo ee wax laga sheego qaab noocaas oo kalea ah in loo isticmaalo taa wey midda laga gaabsanayo leanna maxaa yeelay qoladanna mujtahidiin bay ahaayeen qoladanna mujtahidiin bay ahaayeen reer shaam iyo mucaawiya mujtahidiin bay ahaayeen laakiin gafay inay khaldanaayeen axaadiista nebiga tusay sal alla alay wasalam reer shaam waa khaldanaayeen laakiin khaladkoodu wuxuu ahaa khalad ijtihaadi ah mar hadday ijtihaadeen oo khata'eenna waxaan leenahay ajir bay leeyihin hal ajir bay leeyihiin cali bni abi aalib oo khaliifkii ah iyo dadka la socdana way ijtihaadeen waana asiibeen oo ayagaa ku saxsanaa masalada laysku hayay iyaguna waxay leeyihiin laba ajir bay leeyihiin soo ma yacni maa bayna mujtahidin mukhti wa mujtahidin musiib waay labadaasay udhexeeya mar hadduu mujtahid musiiba yahayna laba ajir buu leeyahay hadduu mujtahid mukhtia yahayna hal ajir buu leeyahay midna cay ma laha marka midna cay iyo wax ka sheeg iyo aflagaade iyo gaalaysiin iyo ma laha iyo in sabab looga dhigtay dhacdooyinka noocaasa in saxaabada la duro oo mucaawiye la duro oo saxaabadii la socday la duro taa iyadaabaa la diidan yahay ahlusunna marka waxay leeyihiin saa ha looga gaabso kii khalad galayna hadda wuxuu leeyahay bad buu leeyahay xasanaad ah haddii xataa la yidhahdo khalad buu galay bad xasanaada buu leeyahay oo muxuu ahay ay ka noqonayso khalad ku galay dhibic bay ka noqonaysa xasanaadkiisii hore iyo wuxuu qabtay iyo wuxuu usoo joogay wuxuu islaamka usoo hoyey iyo waxaa marka la fiiriyo iyo waxogaaga yarkaa wax laysu dhiga maaha sidaas daraaddeed asxaabu rasuuli sal lla alay waslam wixii saasoo kale u dhex maray saasaa looga gaabsanayaa ayib eh, markaan leenahay marka cali baa gar lahaa oo cali baa masalada ku saxsanaa reer shaamna mas'alada waa laga hayay markaan leenahay qaabkaasi waxaa u tawjiihinaya culimmada sunnada khaasatan sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi oo masalada si fiican wax uga qoray runtii xaqiijiyeyna isagii keyrkiiba waxaana kutusaya inay ku saxsanaayeen cali bn abi aalib iyo kooxda la socotaay dhowr xadiis baa kutusaya oo nabigu sal ly waslam uu yidhi sida xadiidka uu rasuulku yidhi sal lay waslam khawaarijta waxaa la dagaalami doontaa waxay bixi doonaan xilli laba kooxoodoo muslimiinta ay ishayaan labada kooxoodee ishaya midooda xaqa uu xaggeeda jiro ayaana la dagaalami doonta khawaarijta marka waxaa la dagaalamay mucaawiya mise cali cali baa la dagaalamay ah, awla taa'ifatayni bilxaq ayaa khawaarijta la dagaalami doontuu cali baa la dagaalamay daliil waxay u ahayd kaana wlaa bilxaqi min mucaawiya wa ahli shaam xadiiska labaadi wax weeyaan xadiiska uu nebigu leh sal lla lay wasalam wayxa camaarin taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya camaar waxaa dili doonta koox baaqiyad ah khaldan ayaa camaar dili doonta camaar wuxuu ka socday dhanka cali waxaa dilay ciidankii mucaawiyaa dilay taana waxay daliil u tahay in cali iyo dhankiisa uu xaqu jiray intaasi waxaan noogu waxay ku waxay waxa muxuu ahay ay aan aan ay noogu filan tahay inaan kala rajaxno oo aan nidhaahno dhankana musiib ahaa dhankaasina mukhti buu ahaa leanna haddii masale la isugu khilaafo isaabadu waa uun hal dhinaca almusiibu waaxid soo ma marka adiladaasi waxay waxayna tusaysaa inuu almusiib uu ahaa cali iyo iyo yani waxway kooxdiisa ree mucaawiye reer shaam iyo mucaawiye waxaan leenahay mujtahidiin bay ahaayeen way ijtihaadeen niyadoodu waa fiicnayd khayr doon bay ahaayeen xumaan umayna jeedin laakiin waxa weeyaan ijtihaadku waa la khaldamay sidaasna ajir bay ku leeyihiin cay iyo aflagaadeyo meel kaga dhac ma laha sidaas wey marka shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah intaa wuxuu ku darayaa cali bni abi aalibin laftiisa ee dagaalka saxaabadu ay galeen shaki ma lahaa dagaal fitnaa buu ahaa oo nebigaaba sii tilmaamay xadiis badan ku tilmaamay isagoo labadooda mid ka mida uu xaq leeyahay ayaa haddana dagaalka in laga baaqsaday ahayd oo marnaba dagaalka nebigu ma amrin salawaatu rabbi wasalaamu calayh kumana talinin maxaa yeelay dhiig muslim daadintiisu inta laga wareegi karo waa in laga wareega waa saas daraaddeed wuxuu leeyahay dagaalkaasi inaan la gelin bay ahayd sida saxda ah xal kale in laga raadiyaa fiicnayd oo saxsanayd sidaas daraaddeed dagaalkii haddii uu dhacay waryaa ku xaq leh waxaa lena cali baa ku xaq lahaa laakiin cali laftiisa dagaalka inuu galo iyo inuu iska daayo inuu iska daayay kaga fiicnayd haddiiba isagu uu awood lahaa wey muxuu ahay yacni intii laga wareegsan kara in laga wareegsado muxuu saa u leeyahy wuxuu leeyahay lianna nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dagaalka wuxuu ku tilmaamaya axaadiistiisa inuu fitno yahay waa kow dagaalka fitnada ana gelitaankiisu masaxsan waa kow allahuma dee ijtihaad hadduu ku yimaado sidaa saxaabada dhacday oo kale mooyaane masalada labaadi waxa weeye dagaalkaas soo afjaridiisuu nebigu ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ahaa xadiidkii uu dhihi jiray ina bnii hada sayidun xadiidkii xasan soo maahay wiilkaygani waa sayid oo laba kooxood oo muslimiintanu islaynaya buu ilaahay dhexdooda heshiis iyo sulxi ku dhigi doonaa marka dagaalku inuu dhammaado oo muslimiinta dhiigoodu badbaado yuu nebigu ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma jeeda maadaama uu ammaanay dagaalkaasi inuu inuu inuu istaago bimacnaa wadidiisu ma ammaana wey manaa wadidiisa waa laga fiican yahay marka marka masaladu haayatu maa fi lamri waa masale ijtihaadiya oo saxaabadu ay ku ijtihaadeen bay ahayd annaga soo ma aha intaasaan intaa u dhaafi mayno intaa u dhaafi mayno halkaasaan kaga gaabsanaynaa saxaabada midna cay iyo aflagaada inaguma leh iyo in wax laga sheego macna wanumsiku cani alkhawdi fima shajara baynu macnahaasa laga wada fahum saxaabadu khiyaaru ahli lardi dhulka dadka ku nool kuwa ay khiyaarsan way ahaayeen weeyaan bacda nabiyihim nabigooda gadaashiis sal lay slam irtadaahum allahu ilaahay baa raalli u noqday lisuxbati nebiyihi nebigiisa inay la saaxiibaan oy arda u noqdaan ayuu ilaahay tabaaraka wa raalli uga noqday u doortay waxay eh, daliilu tahay ruuxa sidiisaba waxaa lagu qiimeeyaa saaxiibadii ya soo ilaahay qur-aan kariimkaa kuma sheegin eh, dadka wan wanaagsani way israacaan way isla saaxiibaan ninka xunna ruuxxun buu raadsadaa saas daraaddeed ruuxa haddaad doonaysa inaad ogaato saaxiibkii baa la fiiriyaa soo ma saaxiibkii baa la fiiriya a'immada salafka qaar ka mid a ah waxay yidhaahdeen waana masale jirta oo xaqiiqo wey qoladan e, raafidada iyo firaqdan saxaabada wax ka sheegtay bay u jawaabayaan markaasaa waxay yidhaahdeen nebi muuse atbaacdiisii yaa waxaa la weydiiyey reer tawreed dadkii tawreed qaatay yaa ugu fadli badan markaasaa waxay yidhaahdeen e, yani asxaabu muusa nebi muuse ardadiisii baa ugu fadli badan nasaara la weydiiye oo waxaa la yidhi nasaara yaa ugu fadli badan oo atbaacdii nebi ciise waxay yidhahdeen xawaariyiintii ardada u ahaa ee nebi ciise raafidaa la weydiiyey waa shiicada ummaddan nebi moxamed sal alla lay wasalam yaa ugu shar badan markaasaa waxay yidhaahdeen nebi maxamed saxaabadiisa oo fiirsada waxay marka amimmadu leeyihiin yacni waxaa ka dhalanaysa saxaabada nebiga wax laga sheego nebi maxamed wax ka sheegiisa wa ish leanna marka la yidhahdo saxaabadu way xumaayeen saaxiibkood sooma ahayn ah, yani hebel waa yani dadkaa waa dad xun marka ninka saaxiibka la-ana waa xunya marka inay fiicnaayeen waxaad ku garanaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi maxamed buu arda uga dhigay intaasaa ku filan marba haddii nebi moxamed loo doortay inay ardo u noqdaan waxa weeyaan halkaasaa waxaa ku jirta ilaahay tabaaraka wa tacaala doorashadiisaa ku jirta saas way macanaha oo yani taasuu marka tilmaamaya irtadaahum allahu lisuxbati nabiyihi ilahay baa u doortay tabaaraka wa tacala ayb wajacalahum alla wuxuu ka yeelay ansaaran hiiliyayaal lidiinihi diintood diintiisa u hiiliya fahum iyagu a'immatu ddiin waa diinta madaxdeedii waay a'imadu waa jamcu imaamo waa hogaanka lagu dayda waay khayrka laga raaco wa aclaamu lmuslimiina muslimiinta calamyaalkoodii waay aclaamtu waa jamcu calam calamkana waa waxa muuqda ee la fiirsanayo waay yacni buurta weyn baa calam la dhihiyo dee way muuqataa calamkan caadiahee yani nadaamyadii dowladuhu samaystaan sidoo kale laanna waa muuqda marka yani waxay ahaayeen dadka muuqdee khayrka ku muuqda ee ummada inteeda kale raacsan tahay bay ahaayeen faraxmatullaahi naxariis ilaahay calayhim korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantoodba ayib a'immada sunnaduna sidaasay mareen alimaamu axmed caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy usuuli ah sunna waxaa ka mid a ah saxaabada nebiga sal lla slam in la ixtiraamo wuxuu yidhi haddaad aragto nin saxaabada wax ka sheegaya fatahimhu cala alislaam buu yidhi islaamnimadiisa tuhun islaamnimadiisa markaaba waa inay ku gasho ruuxan islaamnimadiisu ma saxba tuhmadaas inay ku gasho wa hadaabaad aragto nin saxaabada wax ka sheegay ridwanullahi calayh abu zurcat araazi baa wuxuu leeyahay nimanka saxaabada nebiga wax ka sheegaya waa zanaadiqo waa mulxidiin diin la-aan ah diin male maxaa yeelay kitaabka ilaahi waa xaq rasuulkuna waa xaq kitaabka iyo rasuulku wuxuu ka tegey waxaa noo soo guuriyey saxaabada buuri soo ma iyagaa ummadda soo gudbiyey haddii iyagii la caayo ama la gaalaysiiyo wixii ay soo gudbiyeen muxuu noqonaya ya waxba kama jiraan buusa noqona sooma axaadiistii nebiga ay ka soo sheegeen oy ka soo gudbiyeen wax kama jiraan bay noqon qur-aankii iyagaa soo gudbiyey oo meeshuu ka bixi wuxuu leeyahay marka nimanka saxaabada wax ka sheegaya ujeeddadoodu waxa weeye waxay rabaan liyajraxuu shuhuudanaa markhaatiyadanadii diinta noo soo guuriyey bay rabaan inay duraan si ay kitaabka iyo sunnada meesha uga saaraan waa zanaadiqa buu yidhi duritaan iyo wax ka sheegna ayagaa ku awlaysan buui saas way manaa zanaadiqa yacni waa dad diin la-aan oo gaalo ah oo diinta ku hoos gabanaya waa ujeeddadooduna waxa weeyaan inay kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada ibtaaliyaan si kale kuma ibtaalin karaan ee dadkii soo guuriyey inay gaalaysiiyaan oy duraan si kitaabkiiyo sunnadu meesha uga baxaan intaasay ujeedaan buu yidhi macnaha marka masaladaasi waa masale muqarara cinda ahli sunna oo aan khilaaf dhexdooda ku jirin xataa qolyahan ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kulaabiyada iyo qolyahani mxuu ah, ahlu sunnahay waafaqsan yihin oo masaladani waxa weye saxaabada iyo ixtiraamkooda iyo qadarintooda iyo yani waxa weeye way la waafaqsan yihin macnaha ayib masalada marka waxaa khilaafay ahlu sunnaha oo caan ku ah saxaabada iyo wax ka sheegooda nimanka la yidhaahdo shiicada ah, nimanka meeshaa ku inxiraafay oo usuushooda waaweyne inxiraafka ay ka mid tahay waa shiicada wey ayib shiicada bilowgoodu waxay ahayd baa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu saba alyahuudi nin yahuudoo ree yamaneed ah asalkiisu ree yamaneed ah oo islaamnimo muujistay si uu islaamka gudaha uga dumiyo yani islaamnimadu daacadka maahayn laakiin inuu islaamka dumiyo yuu u soo galay ninkaasaa fikirka bilaabay wakhtiguu bilaabayna waxay ahayd xilligii khilaafadii cuhmaan ibni cafaan mabaadi'da asaasiga ahe shiicadana asagaa dejiyey sida maalan mas'alada rajcada oo kale nebi maxamed wuu soo noqonayaa buu oo ciisaaba soo noqon haye soo nebi maxamed oo ka fadli badan soo inuu isagu soo noqdo maaha ha nebi maxamed wuu soo noqonaya ah. warkaasuu taqriiriyey waxaa kaloo uu taqriiriyey waxa la yidhaahdo nebi walba wasiyi buu lahaan jiray nebi walba cid buu lahaan jiray uu xilka u dardaarmo oo uga dambeeya sidaas daraaddeed nebi maxamed wasiyigiisu cali buu ahaa ayib nas bayna ku sugan tahay buuhi qur-aan iyo nas nebiga ka sugan weeye in uu cali wasiyu rasuulilaahi ahaa laakiin xilkii isagaa lahaa oo nebigu markuu dhintay in loo dhiibay ahayd waa laga boobay buu yihi oo waa laga dhacay oo saxaabadii kalea intay qariyeen nusuustii dardaaranka ku tusaysay bay abuubakar u dhiibeen buui maadaama ay nusuustii meesha ka saareen xilkii wasiyada iyo hawshiina ay cali ka wareejiyeen oo abubakar u wareejiyeen saxaabadii waa gaaloobeen dhebe marka diinta ka baxeen ah, warkaas waa warkii cabdullaahi ibnu saba shiicaduna halkaasay barnaamijkooda ka bilowday meesha saxaabada inay lacnadaanna halkaasay ka bilaabatay way sii way sii gudbeeno wuxuu keenay haddana wax la yidhaahdo eh, muxuu ahaayey cali laftiisu ma dhimanina wuu nool yaho wuu soo noqon doonaa raggii xilka ka boobayna wuu layn doonaa Ah, meelahan daruuraha buu joogaa wuu soo noqon doonaa ayib waxaa ka mid a maalan eh, eh, markii dambe say usii socotay fikirka sabe iyadu waxay gaadheen inay yidhaahdaan cali bni abi aalib maba aha addoon ee waa ilaah cali oo nool baa waxaas soo baxeen markaasaa cali ka war helayoo uu soo ururiyey marka war waxaad sheegaysaan wax jira mee toobadkeena buu ku yidhi ka noqda waxaas way diideen seen uga noqonaynaa ilaah inagii baaba tahay bay cali markaasuu intuu godad waaweyn qoday oo dab ku shiday ayuu ku daadiyey waa gubay waa meesha uu leeyahay cabdullahi bni cabaas radia allahu tacala canhu ardaa haddaan aniga ahay ma gubeen buu yidhi laakiin waan layn lahaa maxaa yeele nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dabka waxa ku ciqaabina dabka ilaahay keliya wax ku cadaaba laakiin waan layn lahaa buu maxaa yele nebigu wuxuu yidhi man badala diinahu faqtuluuhu ruuxii diintiisa badala dila buu nebig sl lay slm marka anugu waan layn lahaa mase gubeen buu le cali laakiin zajran iyo taqliidan lilcuquuba dabbbuiyo dhama dabbuu ku daadiyay waxaasoo dhan marka ninka abuuray wuxuu ka dhaliyay haddana waxaa la yidhahdaa albaraa'a min ashaykhayn ah, in laga beri noqdo raggii cali ka qaatay kursiga oo yihin abu bakar iyo cumar iyo halaga laga beri noqo ninkaan ka beri noqoninoon colaad u qaadin qaadinoon lacnadin muslimba maaha meeshaasay marka ka timid in eh, yani eh, yani khulafada la lacnado oo saxaabada la lacnado oo la naco oo la gaalaysiiyo oo halkaasay ka timid shiicadu halkaasay marka fikir qaatay leanna ninkaa isaga ah cabdullahi ibnu saba yahuudiga ah markuu waxaasoo dhan samaynayo wuxuu ku gabbanayaa gabbaad ka dhiganayaa aalu beytkii nebiga aalkiisii iyo qaraabadiisii ayaan xuquuqdoodii soo celinaya muslimiintuna qalbigooda ruux marba hadduu muslim yahay nebi moxamed sal alay wasalam aalkiisa iyo qaraabadiisa dadka wuu ka jecel yahay waana lala amray inaan jeclaano soo ma marka mabda'aas oo qalbiga muslimiinta muqarar ku ah ayuu shaati ka dhigtay markaasuu yidhi aalubeytkii baa la dulmiyey aalbeedkii baa kan lagu sameeyey aalbeedka xuquuqdoodii aalubeytkii aalubeytkii waa waday mabaadidaasuu marka saaray meeshaasay markaa nimanka shiicada la yidhaahdo ay ka bilowdeen yani iyagoo markaa ka dhiganaya gabbaad ka dhiganaya aalubeytka markii ka dambena waxay noqdeen mabaadi iyo afkaar iyo diin kaba madax bannaanba diintii nebi maxamed la yimi salawatu rabbi waslamu caleyh oo aan caadi ahayn ayaga laftooda qaybo kale ahaa oo markii dambe way sii qaybsameen nimanka caanka ahee aada ay uga hadlaan aimo sunnadu waa nimanka la raafidada shiicadu way fara badan oo firaq aad u fara badan bay markii dambe u kala baxeen oo muxuu ahay qaarkood gaalnimadooda laysku waafaqsan yahay shinka ku jirin oo ay ka mid yihiin nimanka la yidhahdo maalan bohorada oo kale iyo ismaaciiliyada iyo nimankan la yidhahdo agakhaaniyiinta iyo Eh, waxaaso dhan waa firaqu shiica shiicay ka soo jeedaan eh, nimankan la yidhaahdo duruuska iyo eh, firaqu shiica wa nimankan la yidhaahdo nusayriyada calawiyiinta loo yaqaan hadda ka ka taliya suuriya ka taliya hadda ahlu sunnaha baabi'inahay firaqu shiica waay ulaatu shiica waay waa waa qolyaha laisku waafaqsan yahi riddadoodiiy gaalnimadooda laisku waafaqsan yahi in badan oo a'immadii sunnada ka mid ah ayaa waxay qabeen sidoo kale raafidadu inay iyaguna gaalo yihiin oo raafidadu waa qoladan eh, eeraan eeraan eh, hadda ciraaqna ka taliya eh, lubnaanna hadda ku xoog badan qoladan xisbu mxuu ahaaye xisbullata xisbullahi me waa xisbullata wey xisbullatada iyo muxuu ahaaye eeraan iyo wixii ku abtirsada iyo waxaasoo dhan raafidaa laysku dhaha nimankan ee eh, yaman jooge la yidhaahdo eh, xuuiyiinta iyo xuuiyiintu waa raafido waay waxaasoo dhan marka waxa waa raafido waay raafidadaasi marka waa nimanka caanka ku ah saxaabada caydooda oo mabaadidooda waxaa ka mid a ah asaasiga ah inay saxaabadii nebigu gaaloobeen oo diinta ka baxeen wax yar mooye dhowr bay ka soo reebaan mise dhowr iyo toban mise toddoba mise afar riwaayadka kala gedisan wax yar bay soo rabaan inta kale waxay qabaan inay diinta ka baxeen masaa-isha ay diinta uga baxeen leeyihiinna waa uun qodob kaas oo khuraafaad uu cabdullaahi ibnu sama sameeyey iyo waxaan waxba ka jirin iyo qawaaciddaa uu dejiyey bay saxaabada ku gaalaysiiya saas daraaddeed baa waxaa ka mid ah adkaartooda ay ilaahay ugu dhowaadaan inay lacnadaan saxaabada oy xaasaskii nebiga lacnadaan oo ay abubakar iyo cumar ka bilaabaan allahuma alcan sanamay qurayshin wa jibtayhima wa taaquutayhima wabnatayhima ah, usuusha kutubtooday ku qoranta labadii sanam ee quraysh ilaahu lacnad oo labada shaydaan ahaa oo labadoodii gabdhood lacnad waa abubakar iyo cumar iyo iyo labadii gabdhood ee nebigu qabay sal alla alay wasalam ay dhaleen waa caaisha iyo iyo xafsa marka nimankan raafidada ah waa nima caanka caanka ku ah saxaabada nebiga sal lay slm in wax laga sheego ama la gaalaysiiyo ayib mabaadi'doodii afkaartoodu way way badan tahay hadda haddaan idhaahno waa waa gelaynaa waa firqo dhan oo afkaar leh laakiin runtii markaad mabaadidoodii afkaartooda fiiriso waxaa shaki uusan gelaynin inay gaalo yihiin min khilaal mabaadi'ihi marka la fiiriyo leanno kitaabka qur-aanka ah waxay qabaan in uusan dhammaystirnayn inay saxaabadii wax ka mida ka saareen aayaadkii wasiyada cali iyo wax badan bay ka saareen bay leeyihin marka qur-aankii ma ma dhammaystirna waa say qabaan axaadiistii nebiga sal alla lay wasalam wixii saxaabadu soo wariyeen oo dhan oon innaga axaadiis inoo ah oo bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo masaadin masaaniidda inoogu yaalla maadaama saxaabadii soo warisayba ay gaalaysiiyeen axaadiis iyaga uma ah laakiin axaadiis kale oo a'immada iyagu imaamyada u ah ay ka wariyaan baa axaadiis u ah marka isku qur-aanna manihin isku axaadiisna manihin qur-aan kaleeto muxuu ahay waxbaa ka maqan bay leeyihin qur-aankani kii maaha adif ilaa dalika masaa'il waaweyn oo kufriyaad oo kaleeto oo hadda aana majaalku saamaxayn inaan kasii hadallo saas daraaddeed markaad miisaanto waxaa xoog badan a'immada qaba inay raafidadu ay gaala waa ti imaam shaafici uu lahaa caleyh raxmat ullah Eh, ahlu muxuu ahay ahlul ahwaaga waa firaqda luntay waaye dhammaantood buu ihi markhaatigooda waa aqbalaya ilaa raafidada iyo khataabiyada mooye raafidada waa nimankan isnaa cashariyana waa la yidhahdaa raafidana waa la yidhaahdaa imaamiyana waa la yidhahdaa imaamiyaa la yidhahdaa leanna labiiyo toban imaam ayay muxuu ahay rumaysan yihiin oo raacsan oo cismadooda qabaan inaa cashariyana waa la yidhahdaa iyo laba iyo tobankaa imaam bay ku salaysantah itna cashariya raafidana waa la yidhaahdaa oo iyadana waxaa raafido loogu bixiyey ee yani ninkii la dhihi jiray zayd ibnu caliy ibnu xusein zayd ibnu caliy ibnu xusein ibni caliy ibni abi aalib ninkaa isaga ah oo shiicatu alilbeyt u ahaa marjic u ahaa oo sheekh u ahaa ayay ayay oo ka tageen isaga wuxuu ahaa Eh, wuxuu lahaa dad atbaacu lahaa dad atbaacoo aalubeytka taageersan iyo dad isaga muxuu ahay ku xidhan iyo bay lahaay marka waxay bilaabeen iyagoo isaga ku xidhan inay eh, cumar iyo abubakar ay wax ka sheegaan markaasuu diiday oo yidhi maya labadaas khaliif labadaas sheekh waxbaa ka sheegina ya waxbaa ka sheegina waaba nimankii noogu darnaaye haddaabaad kuwaas qabto inaan inaan wax laga sheegin waaba kaa baxnay bay dheh rafadnaaka bay dheheen waa ku rafdinay meeshaasaa markaasu waxaa lagaga magacaabay raafida loo bixiyey marka raafida meeshaasay kala baxeen marka raafida la yidhaahdaa itnaa cashariina imaamiyana waa la yidhahda kulli waa isku mid waay qoladaasaa la wada yidhahda waana shiicada hadda jirta nimanka ugu xoog badan wey maa ayb muhiimaddu waxay ahayd inaan tilmaanno uun inay nimankaas yihiin nimanka caanka ku ah inay saxaabada lacnadaan oo wax ka sheegaan ridwaanullahi calayhim waxayna ka mid tahay usuusha ay ku inxiraafeen oo laga yaaba inay keentaba gaalnimadooda wuxuu sheekhu yidhi marka walaa yutraku laga tegi maayo xuduuru salaati ljumucati salaada jumcaha xaadiritaankeeda laga tegi maayo wa salaatiha a jumcada tukashadeeda laga tegi maayo maca barri hadihi lumma ummaddan midkeeda baariga ah la jirankiisa la tukado wa faajiriha maydheh wa salaatuhaa jumcada tukashadeeda maca barri hadihi lumma ummaddan midkeeda baariga lala tukado wa faajiriha iyo faajirkeedaba lala tukadaay laazimun waa laazim buuri ah. maa kaana inta uu yahay min albidcati bidcada xaggeeda bariyan mid ka fayow fain ibtadaca hadduu bilowdo dalaalatan baadi falaa salaata salaadi ma jirto khalfahu gadaashiisa waaljihaadu jihaadkiina maca kulli imaamin imaam kasta la jirankiisuu ahaaday maca kulli imaamin imaam kasta la jirankiisuu ahaaday cadlin oo caadil ah oo amase jaa'irin ama jaaira ah waalxaju xajkiina sidoo kale waa meeshaasi wuxuu ka hadlayaa a'immada muxuu ahaayey a'immatul jawrka a'immada madaxda muslimiinta oo dunuubta gelaya oo khaldamahay oo fisqiga ku kacay a'imatul jawr baa la dhahaa saan soo sheegnayba ama ha noqdo wax isaga khaas ku ahoo khaladaad uu gelaya dunuub waaweyn oo uu gelaya ha noqdo ama meahe xilkii muslimiinta uu hayay inuu cadaalad darro iyo dulmiya ee xasho ku dhaqa ha noqdo waxaa la yidhahdaa imaam jaaira la yidhahda a'imatuljawrka marka madaxda noocaasa wixii ay ummadda u hayeen oo ay ummadda masaalixda ay u hayaan xataa hadday uu jaa'ir yahay waa lagala mucaamaloonaya waa lala mucaamaloonaya maxaa ka mid a maalan salaadii jumcada waa lala tukan meeshaa fahma oo waagii hore salaadaha waxaa tujin jiray madaxdaa tujin jirtay dadka waxayna ka soo jeedaan nebi nebi maxamed salawatu rabbi waslamu calayh rasuulku isagaana ummadda hogaankeeda ahaa isagaana dadka salaad tukan jira leanna wax ummadda lagu hogaamiye salaaddaa u muhiimsan soo ma marka wahaakadaa khulafadiisii saasay ahayn iyagaa salaad tujin jiray madaxdii sidaasay ahaayeen marka hadduu imaamku xun yahay oo jaa'ir yahay oo uu salaadii jumcada dadka tujinayo looga goosan maayo calashaani waa imaam jaa'ir ah waa imaam khamriya looga goosan maayo waa imaam dadka laaya looga goosan maayo waa imaam muxuu ahaaye tuugoo xoolihii dadka dhacay ama gooni u qaatay looga goosan maayo reerkiisuu u eexdaa darteed looga goosan maayo yani waxa salaaddii jumcada waa lala tukanaya salaaddii jumcada waa lala tukanaya walaa yutraku xuduuru salaati اljumca wa salaatuha maca bari hadihi اlumma ayib wuxuu radinayaa markuu leeyahay walaa yutraku xuduuru salaati اljumuca firqooyinka fikirka shiicada qaar ka mid a wuxuu qabaa salaada jumcada imaam caadil ah inuu dadka tujinayo mooye la tukan maayo qoladaasuu radinaya wuxuu le war salaad jumco siina looga tegi maayo salaaddii siina looga tegi maayo in lala tukado maca bari hadihi اlumma wa faajiriha laazimun meeshaa wuxuu doonaya iyadan inuu yidhaahdo imaamku ama ha noqdo imaamkii sare ee dowladda ama imaam caadi oo dadka masaajidka tujinaya ha noqdo salaada jumcada iyo jamaacaadka looga tegi maayo imaamkaa xun waa lala tukanaya wahe waa lala tukan oo laga goosan maayo saas way macanaha ayib laga goosan maayo leanno haddii laga goosto maxaa dhacaya haddii laga goosto waxaa dhacaya muslimiintii inay kala jabaan hadday kala jabaanna fitnaa bilaabanaysa aafadaasaa marka ka dhib badan ee mafsadadiisa fujuurkiisa isagaa qabee adiga ajirkii jamaacada waad helaysaa ku daba tuko saas manaa ayib ku daba tuko ha ka goosanin xataa eh, haba kula khaldanaado xataa haba kula khaldanaado ha ka goosanin way manaa ayib sidaasay ahaan jireen oo a'immadii eh, salafka ridwaanullahi calayhim iyo saxaabadu eh, imaamka salaada tujinaya hadduu faajir yahay waa ku daba tukan jireen xataa mubtadic ha noqdo aynu bidcadiisu gaalnimo gaadhsiisnayn ama faasiq ha noqdo ee way ku tukan jireen salaaduna gadaashiisa waa ku asaxaysa waana madhabka alimaamu shaafici abu xaniifa axad lqowlayn fi madhabi malik waaxmed waa madhab aljumhuur wey ayib khaasatan haddii aad weydo imaam kale oo dhaama haddaad imaam kale oo dhaama heli kartood kafayo waxyaabaha bidcada iyo fujuurkaa kafayo haddaad heli karto kaa kale la tuko saasaa kaaga fiican laakiin maca dalika haddaad kan la tukato waxay leeyihiin maca alkaraaha laakiin tasixu salaa salaaddu waa asaxaysaa saas way macnaha marba hadduusan gaal ahayn ayib jumcadaa la mida macnaha faajirka iyo mubtadica iyo waa lagu daba tukan cinda caammati ahli sunna oo madaahibta a'immadu sidaas weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim ayaa waxay ku daba tukan jireen rag ay og yihiin inay faajiriin yihiin cabdullahi bn mascuud iyo keyrkii maalan saxaabada waxay ku daba tukan jireen ninkii la dhihi jiray alwaliid ibnu cuqba ibn abi mucayd waliid ibnu cuqba nin khamriyacbu ahaa xilligii eh, cumaan ibni cafaan ayuu wuxuu ka ahaa eh, waali ama guddoomiye wuxuu ka ahaa eh, kuufa marka isagaa dadka tujin jiray khamradana aad buu u cabbi jiray ilaa markii dambe cumaan loo keenayoo cumaan uu amray in la jeedlo ah, oo cali ku yidhi jeedal waa masaladii ku baxday weeye uu dhihi jiray xasan baa un malanaya walli xaaraha man tawallaa qarah marka nin noocaas u ah xataa marmarka qaarkood salaadda wuxuu soo geli jiray isagoo sarqaansan oo khamro cabay ah. oo waxaa sugan inuu intuu subax tujiyey salaaddii markuu labadii ragcadood dhameeyey iyuu intuu kasoo horjeedsaday bu wuxuu ku yidhi aasiidukum ma idiin buu ku yidhi war wax maydinku daraa marka waa nin khamraysan waay ninka noocaasay ku daba tukan jireen saxaabadu ridwaan ullahi calayh ah, leanna wax weeyaan eh, waa faasiq waa nin faasiqa ah. laakiin fisqigiisu ma diidin inay ku daba tukadaan ayib cabdillaahi bni cumar iyo saxaabada qaar ka midoo badan sidoo kale waxay ku daba tukan jireen ninkii la dhihi jiray alxajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf ninkii safaagga ahaa ee rag badan laayay oo dhiigyacabka ahaa oo khalqi badan lahay oo cabdullahi ibnu zubayr dilay oo ummad badan qaba ninkaasay ku daba tukan jireen oo ay gadaashiisa ku tukan jireen ayib bal iskaaba dhaafee ninkii la dhihi jiray ibnu abi cubayd nin xataa diintiisa laga shakisan yahay bu ah, oo zandaqa looga shakisan yahay saxaabadu ridwanullahi caleyh waa ku daba tukan jiray taabiciinta iyo rag ka mid a taabiciintaan dhihi laha iyo saxaabada qaarkood waa ku daba tukan jiray macnaha maxaa laga wadaa marka ruuxan marba haddaan gaalnimadiisa la xukumin oo uu xerada muslimka ku jiro salaadu gadaashiisa waa ku asaxaysaa bidcadu dooniya xambaarsanaado soo ma adiga meel kuu dhaanta haddaad heli karta raadso laakiin laba hadday isu kaa qabsadaan inaad salaaddii gooni u tukato ood jamaaca la-aan tukato iyo imaam mubtadica ama faasiqa gadaashiisa inaad ku tukato labada hadday isu kaa qabsadaan waa laba mafsadee salaada jamaacada ilaali marka waxa weeyaan eh, adigu ajirkaaga waad leedahay wa calayhi bidcatuhu bidcadiisi iyo fujuurkiisu isagay saaran tahay isagaana lagala xisaabtami adigana ajirkii jamaacada waad heli intaa waxaa la ilaalinayaa fahma oo wada jirka muslimiintaa la ilaalinaya wada jirka muslimiintaa la ilaalinaya leanno waxoogaa haddii la kala gurto oo masaajidkii looga cararo oo qolo is-uruursato oo muslimiintii kala jabaan shar iridii baa furmaysa waa miduu lahaa cabdillahi bn mascuud masaladii ijtihaadiga ahaydee cumaan ibn cafaan radi allahu tacala canhu wa ardaa xilligii nabiga sal lay slm nabigu markuu musaafir iyo socoto yahay wuxuu tukan jiray salaadaha wuxuu tukan jiray safarka laba ragcadood buu tukan jiray salaadaha afar afarta ah laba ragcadood kama badin jirin lama hayo nebi maxamed sal ly waslam Ah, isagoo safar ah oo afar tukaday lama hayo labuu tukan jiray cumaan ibnu cafaan xilliguu xilka muslimiinta hayay xajka isagoo jooga buu afar tukaday cabdullahi ibnu mascuud oo la socday ayaa wuxuu yidhi aleelahay laba ragcadood oo nebi maxamed la tukan jiray ayaa dhaanta buu yidhi afarta cumaan markaasaa waxaa la yidhi oo waxbaabaad ka sheegaysaaye haddana maxaad ula tukanaysaa intuu sidaa yidhi wuu haddana ku daba xidhan yahay maxaad ula tukan baa la yidhi wuxuu yidhi alkhilaafu shar khilaafku waa shar maanta haddaan gooni u goostoon idhaahdo afarta cumaan ma raacayo oon bannaankaa u baxo war ibnu mascuud baa khilaafay qolon baa i raaci qolon baa ibnu mascuud baa ayaa cumaan masaladii ku diiday oo raacay innagu ibnu mascuud baan ku xidhanaynaa ayib qolona ibnu mascuud bay raacday qolona cumaan bay raacday soo lama kala jabin shar soo meeshaa ka bilaaban maayo alkhilaafu shar soo maaragti marka mar walba waxaa la ilaalinayaa midnimada muslimiinta iyo wada jirkoodaa la ilaalinaya imaamkaa marka haba kharibnaadee ku daba tukada way maana ayib wuxuu sheekhu yidhi marka maa kaana intuu ahaaday min albidcati beriyan intuu bidco beri ka yahay ayaa macnaha waxa weye lagu daba tukanaya fain ibtadaca hadduu bilowdo dalaalatan lunsanaan dariiq lunsan hadduu bilowdo oo uu bidco la yimaado falaa salaata salaad ma ahaanin khalfahu gadaashiisa laba mid waahay inuu hadalkaa ka wado falaa salaata khalfahu inuu ka wado bidcada mukafirada ah ee diinta lagaga baxayo iyo in la yidhaahdo waa madhab ay amada qaarkood qabeenoo mubtadicada bidcada muqalladada a ah leh bidcada culus bidcada kale culus bidcada culus ee xataa gaalnimada aan gaadhsiisnayn mubtadicadeeda lagu daba tukan maayo salaadaha a'imo qabtay oo aimadii salafka ka mida inuu ka mid iyo ra'yigiisu sidaas yahayna waa lagu xambaari karaa saas oo qoladaa uu markaa waafaqsan yahay macana ayib laakiin sida sawaabka waa sidii uu ku dureersaday camalka saxaabadu ridwaan ullahi calayh nebiguna waaba tilmaamay sal lay waslam rasuulka waxaa la weydiiyey rasuul ilaahay ow hadday yimaadaan a'imo salaada waqtigeeda kadib dhigaya maxaanu samaynaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam salli salaata liwaqtiha salaadda waqtigeedu markuu soo galo meeshaada ku tuko kadibna ayaga haddaad soo gaadho la tuko middan dambe waxay kuu noqonaysaa sunno laakiin masaajidka intaad timaado gadaal inaad iska fadhiisatoo tiraado adeer anigu taydii waan soo tukaday maya ah, la tuko leanna waa calaamad muujinaysa khilaaf muujinaysa lama ogola marka sidaas weyaan waaljihaadu jihaadkii maca kulli imaamin imaam kasta la jirankiisu ahaaday cadlin imaamkaasoo caadila aw jaa'irin ama jaa'ira ah, ama daalimaho hadka ka leex waalxaju xajkiina sidoo kale waa ayib xajka iyo jihaadka labaduba waxay u baahan yihiin cid maamushay u baahan yihiin labaduba safar baa geli dad baa isu imaanaya maamul bay u baahan yihiin jihaadkii wuxuu u baahan yahay cid eh, tala iyo mas-uuliyad iyo kala dambayn buu u baahan yahay xajkiina sidoo kale waa haddii madaxdu muslimiintu ay jaa'iriin noqdaan oo jidka ka leexdaan xajka ay ummadda u nadaaminayaan waa lagu ateeci waana lagu raaci jihaadka ay nadaaminayaan ee gaalada kula jiraanna looga tegi maayo calashaani waa jaair calashaani waa jaair looga tegi maayo leesh leanna waxa weeyaan jihaadku wuxuu dafcinayaa ama reebayaa dhulkii muslimiinta iyo masaalixdoodii iyo diintoodii iyo dhiiggoodii buu ilaalinayaa imaamkan jaa'irkaa marka mafsadada ku jirta jawrkiisa iyo in jihaadka lala looga fadhiisto looga hadho mafsadada ka imaanaysa waxaa badan mafsadada ka imaanaysa haddii jihaadkiisa laga hadho oo jihaadkiisa haddii laga hadho uu hogaaminaya maxaa dhacaya dee gaaladii baa ina qabsanaysa sooma ma gaalo ina qabsatiyo imaam jaa'ir oo inoo taliya kee roon ya muslim caasi ah oo jaa'ir ah oo madax kuu noqdo iyo dhulkaagaba inay gaala qabsato ay kuu taliso kee roon muslimka caasigaa roon soo saas daraaddeed caqligu wuxuu keenayaa ayaan laga hadhanin jihaadkaa loo raaco ah, waa irtikaab akhafu dararayn midda labaad weeyaana xajkii isagaa mas-uulka oo nadaaminaye hala raaco xajka yaan looga hadhin calashaani nin xunbaa mas-uulka oo eh, madaxdu way khariban tahay oo yani yaan looga hadhin waxay doonay ha noqdeen xajka ha lala guto oo nidaamkaadaas ha la raaca wey maanaa saasaa laga wadaa ayib yani waxa weeye meeshaas iyada ana naskaa isagaa in badan bay culimmadu kusoo guuriyaan kutubtooda ayb taxaawiyahoo kale waa kii lahaa abu jacfar ataxaawi walxaju waljihaadu maadiyaani maca uli lmri min almuslimiina barihim wafaajirihim ila qiyaami الsaaca laa yubطiluha shayء walaa yanquduha yani wax buriya ma jiro ilaa qiyaamadu ka imaanayso xajkana waa loo raacay jihaadkana waa l ama faajir ha noqdo ama cadli ha noqdo imaamkaas ayb waxaa laga wadaa taqriiban oo masaladaasi la radinaya shiicada lagu radinaya khaasatan raafidada raafidada waxay qabaan imaamka lagu daba tukanayo ama xajka loo raacayo ama jihaadkiisa laga qaybgelayo uu hogaaminayo waa imaam caadil ah shardi waa inuu caadil yahay laakiin hadduu jaa'ir yahay hawsha uu wato laga qaybgeli maayo yaa qaba raafidadaa qabta naskan marka waxay ku radinayaan a'immadu sunnadu ee muxuu ahaay mas'aladaa raafidadaa lagu radinaya oo waxaa la leeyahay imaamku jaa'ir ha noqdo cadli ha noqdo jihaadkana waa loo raaci xajkana waa loo raaci ciidaha waa lala samayn masaalixda ummadda waa yani waxa weye waa ilaa akhirihi waa lala qabanayaa leanna nafcigu wuxuu usoo noqonayaa ummadda dhan buu usoo noqonayaa marka waxa weeye mxuu ahaayey waxaa la xifdinaya masaalixdii guud baa la xifdinaya masaalixdii guud ayaa la xifdinaya isagana waa loo nasaxaynaya saa soo marnay isaga nasaxada lagala daali maayo waa loo ducaynaya ilaahay tabaaraka watacala inu xaaladda islaaxiyaa la ducaysan waa la toobad keeni dariiqii waan soo sharaxnay qaabka xalka oo loo xalliyo iyo inaan lagu bixi karinna horaan uga soo hadallay hada wabilahi tawfiiq وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب الوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع آه يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل حال الرقى طه يا إخوتي بعدكم لا يرى كيف أنسى أخي كيف يحل الرقى دمع عيني جرى واستطال السواد يا إله الورى ألطفا بالعيبات يا إله الوراء الطوفان بالعباد سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحيل